fii xaali اcraabi waxaa lagu bineeyaa wixii lagu rafciyo xaalaة اcraab mfrad calama marka la yidhaahdo iyo nakira maqsuudaa waxay noqon karaan mfrad waa soo ogaana mfraday noqon karaan sidaa yaa muxamadu ya faaima musanay noqon karaan ya muxamadani ya faaimatan wax jamcada kusalemay noqon karaan ya muxamadun ya faatimaat marka maxaa lagu binaynaa fa yubnayaani waxaa lagu binaynaa calaa maa yurfacaani wixii lagu godaa fii xaali licraabi marka hadday mufrad caadiya noqdaan damaa lagu binaynaa haday musana noqdaan alifaa lagu binaynaa hadday jamcu kusaalim noqdaan wawaa lagu binaynaa hadday noqdaan jamcu ana saalim damaa lagu binaynaa sidaasaad leedahay marka fayurfaaan fayubnayaani waxaa lagu binaynaa cala dami fayubnayaani waxaa lagu binaynaa cala dami sawaabku muxuu yahay fayubnayaani calaa maa yurfacaani bi fi xaali icraab min gayri tanwiinin tanwiin la-aan mana la tanwiininayo mana la tanwiiniyo oo mar mar waxaa jira ism mabniyo oo la tanwiiniyo daruuro keento waa daruuro taas salaamullaahi ya madarun calayha walaysa calayka yaa madaru salaami ah, mid shaaciroo gabiyo salaamullaahi yaa madarun uu yidhi madar waa nin magixiisa waa mufrad calama daruura keentay kaasoo kale waa wax daruura keentay insha allahu mutamimadan markaan akraynaan kawaakibka ku arki doona ah, ilaahay ama nabadgelyadiisu madarow calayhaa gabadha korkeeda ha ahaato aada qabto walaysa calayka adiga korkaaga ma ahaato yaa madarun madarow asalaamu nabadgelyo alla kuma yeelo uu yihi marka waa iska daruura taasu taasu waa daruuro laakiin sida aadi caadigaa lama tanwiiniyo fa yubnayaani mfradkii calamka ah iyo nakiradii maqsuudaha ah waxaa lagu binaynaa calى dami min gayri tanwiinin tanwiin la-aan naw yaa zaydu iiri waa mfrad calama yaa xarfu nidaa maanaad adcu mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraabi zaydu munaada mufradun calaamun mabniyun cala dami fii maxali naصbin wayaa rajulu waa nakirada maqsuudada nin gaar aha loola qastaa yaa rajulu ninkaano yaa xarfu nidaa maanaada adcu rajulu munaada nakiratun maqsuudatun mabniyun calaa dami fii maxali naصbin nakira maqsuda iyo mfrad calama waxaa lagu binayaa wixii lagu rafci jiray fii xaalati اcraab wa alaaatu baaqiya saddexda hartay oo ah nakira hayru maqsuda mudaaf iyo shabiih bilmudaaf saddexda hartay waa saddexdaas wa alaaatu baaqiyatu saddexda hartay mansuubatu waa la nasbiya laa kayru nasba qayrkiis ma banaana maxamed mxudiin cabdulxamiid wuxuu yihi wa aqulu waxaan leeyahay idaa kaana almunaadaa munaadu hadduu noqdo mufradan mufrad mufradkoo calaman calam ah aw nakirata nakiradaasoo maqsuudatan loo qastay oo qof gaara loola qastay fa inahu munaadaha yubnaa waxaa lagu binaynaa calaa maa yurfacu bihi fii xaali licraabi fiiri wixii lagu rafcinaa xaalat licraab waxaasaa lagu binaynaa fain kaana hadduu ahaa isimkaana yurfacu mid lagu rafciyo bidamati fainahu yubnaa cala damati damaa lagu binayna sida mufradkii iyo jamman saalim oo kale damaa lagu binayna naxwu yaa muxamadu wayaa faatimatu waa mufrad calama wayaa rajulu wayaa faatimatu yaa rajuluna waa nakira maqsuuda marka fiiri yaa muxamadu waa mufrad faaima waa mfrad rajulu waa mfrad faaima waa faaimaatu waa jacman saalim dhammaantood xaalatulraab maxaa la raab jiro lagu rafci jira damu mfradka jacman saalim labadaba damaa la raabijki soo maha damadiyaa lagu biniyey haddee damadiyaa lagu biniyey yaa muxamadu ya faaimatu ya rajulu ya faaimaatu wain kaana muraadaas haduu ahaa yurfacu mid lagu rafciyo bilif alif sida musaniyo kale niyaabata naaibatan xaalay naaib ka tahay can damati damo alif oo damo ka naaiba ah haddii lagu rafci jiray munaadahaas wadaalika midka lagu rafci jiray alif damo ka naaiba ah, almusanaa musanihi weeye fainahu munaadahaas yubnaa calaa alifi alifaa lagu binayna fainahu munaadahaas yubnaa waxaa lagu binaynaa cala alif xaalat lixraaf hadduu munaadahanu ahaa mid alif lagu rafciyo kaasuna mid kale maaha waa muanihi w muanihi wey khalaas muanihii waxa weeyaan weeye waxaa lagu binaynaa marka loo naadiyo alifaa lagu binaynaa alifaa lagu binaynaa marka loo nideeyo loo dhawaaqo naxwo yaa muxamadani labadii muxamadow wayaa faatimataani labadii faatimow wain kaana munaadahaasu hadduu ahaa yurfacu mid lagu rafciyo bilwaawi wow niyaabata naaibatan xaalay naaib ka tahay can damati damo kaasuna wax kale maan wali wadalika kaasuna jamc mudakru saalim wey jamcu mudakaru saalim weeye waxaa lagu rafci jiray waaw oo dama ka naaib ah mufrad calama asagaa noqon kara iyo nakire maqsuudaa labadaba fainow jamcu mudakru saalimkaas marka loo naadiyo yubnaa waxaa lagu biraynaa calal waawe naxwu yaa muxamaduna kullina soo icraabo waidaa kaana almunaadaa munaadu hadduu noqdo nakiratan nakiro nakiradaasoo hayra maqsuudatin aan cidna loola qasday aw mudaafan ama mudaaf uu noqdo ow shabiihan mid lagu shabahay bilmudaaf uu noqdo fa inahu munaadaas yunsabu waxaa lagu nasbina bilfadxati ow amase maa shaygii naada naa'ib ka noqday canhaa fadxada wixii lagu nasbi jiraa lagu nasbina oo fadxo ama wixii ka naaib noqon jiray maqaaray ka luntay wixii ka naaib noqon jiray fatan meeqa ka naaib noqon jirtay afaraa ka naaib noqon jirtay afaraa ka naaib noqon jirtay marka waa noocaas marka afarta laakiin waxaa ku jiray soomaan xadfunuun xadfunuun marka ficil kaliyu galaa iska da saddexdii kale wey marka munaadaha marka u noqdo mudaaf ama shabiih bilmudaaf ama nakira kayru maqsuuda fainahu yunsabu waa la nasbina waa muxrab markaas fainahu yunsabu munaadaas waxaa lagu nasbinaa bilfatxati fatxo ow maa shaygii naaba canhaa ka naaib noqday naxwu yaa jaahilan midkaan wax garanayno tacalam wax bara shalaa lasoo xraabay idinkaa maanta laydinka rabaa dhammaan waxaa hayla waa misaaladii horeo kale yaa jaahilan midka jaahilkaan wax garanayno tacalam wax baro wayaa kasulan midka wehsida badanow aqbil soo qaabil calaa maakii yanfacuka kanfaca kanaan icraabayna yaa kasulan midka wehsida badanow waa nakira kayr maqsuuda mid gaara loolama jeedo wehsidow meelu jooga baa loola jeeda wayaa kasulan midka wehsida badanow aqbil soo qaabil calaa maa yanfacuka waxa wax ku tara yaa kasulan yaa xarfu nidaa maa naaba adco مبني على السكون لا محل له من الإعراب كسولا منادى نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره أقبل فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستطير وجوبا تقديره أنت على حرف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بعلى الجار والمجرور متعلقان بأقبل ينفع فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على ما والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به لا محل لها من الإحراب لأنها صلة الموصول والعيد إلى الموصول فاعل ينفع wanaxwu yaa raaqiba almajdi sharafta midka jecelow icmil icmal u shaqayso lahu lilmajdi sharafta u shaqayso shaqla-aan ku imaamaydee wayaa raaqiba almajdi sharafta midka jecelow icmal lahu u shaqee majdiga yaa xarfu nidaa'in maa naaba adcu mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab raaqiba munaada mudaafu mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirih raaqiba mudaaf almajdi mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasraة daahiraة fi akiri icmal ficlu amri mabniyun calaa sukuuni la maxal lahu min alcraab wafaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta lahu allaamu xarfu jari walhaa damiiru mutaصil mabniyu calى dami fi maxali jar aljar wاlmajhuur mutacaliqaani bicmal wayaa muxiba rifcati saraynta midka jecelow saabir ku sabr cala sacyi shaqada oo lagu gaarayo saraynta ku sabr dadaal wayaa muxiba rifcati kor noqoshada midka jecelow saabir ku sabr calى sacyi dadaalka aad shaqada aad haydo ku dadaalaydo yaa xarfu nidaain ma naba adcu mabniyu calى sukuni laa maxala lahu min اlcraab muxiba munaada mudaafun mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akiri muxiba mudaaf arifcati mudaaf ilay majhuul wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akiri faabir ficlu amri mabniyu calى sukuni laa maxala lahu min اlcraab wafaacilu damiru mustatir wujuba taqdiiruhu anta calىa xarfu jarin asay ism majruur bcalaa wcalaamatu jari kasratu daahiraة fi akiri aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani bisaabic wanaxwi yaa raaqiban midka jecelow fii sudadi madaxnimada laa tadjar ha ka caroonin min alcamali shaqadii lagu gaari lahaa madaxnimada ha ka caroonin iska dulqaad badnaado dhul lagu socdo iska noqo yaa raaqiban midka jecelo fi sudadi ah, inaad madax noqoto ma rabto inaad meel sare ma gaarto ma rabtaa haddaad rabto sabr waa inaadan caroon nilu ah, yihahdo xabad ma taqaano waa iska haddaad iska tagto ma baranaad ruumi maya macallinkeenni qur-aanka qofka u yimaado o yidha qur-aanaan rabaa oo qaangaara carruurta maaha oo dhihi jiray hadduu nin yahay xaniyaa budo so xaniyihii wa iska bixi xaniyihii waa igu jiraan bax buu leey wax xaniya ku jiraan wa lama bari kare naga ka tagto geedka aashadiisa tagto xaniyaa baxeedo ku soo aas adoon xaniya lahayn oon dareen lahayn soo fadhiiso oo wax walba u dulqaadanay ma saas ahaa waa iska baashay diyaarana uu leeyay arday markaasuu baraa quran ah, macnaheedu waa maxay haddaadan dulqaadan waxba laguma bari karo waa intaas wey ujeedadu ah, ma dulqaadan kartaa waxbarashada dhibaa loo maraa ah, ma u jajabana haddaadan u yaa raaqiban midka jecela fi sudadi madaxnimada madaxnimada maaha ti madaxweynenimada maaha taas ilahan ka magan galay taas wax jecelo meeshaan midna ma joogaane yaa raaqiban yaa xarfu nidaain maa nadadcu raaqiban munaada shabiih bilmudaaf mansuub calaamatu nasbi farcatu daahiratun fi aqili ku laaba marka waxaa tidha raaqiban ismu faacili yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wa faacilu damiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa في suddi في xرف jr asuddi ism majrور bفي وcalaamaة jr kasرة ظاahiraة في akr الjar والmajهuل متacaliqaani براaqib ku tacaluji wuu camal falao jar majhuurka hadduu ku tacaluqo waa camal fal laftirkeeda waa camal falka lagu sheega waa jar majhuurka ku tacaluqay marka laa tdjar la naahiyaة jaazimaة mabniy calى sukun la maxal lah min اcrاab tdjar فicl mdaarc majzum blah الnaahiya وcلاaمة جسم سكن وفاعل ضمير مستر وجوبا تقديره أنت من العمل من حرف جر العمل اسم مجهور بمن وعلاaمة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلقان بتضجر ويا حريصا يا حرف النداء ما نبدعه حريصا منادى شبيه بالمضاف منصوب علامة نصب فرحة ظاهرة في آخره وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله يرفع الفاعل وفاعله ضمير مستطر جوازا تقديره هو هو على الخير على حرف جر الخير اسم مجرور بعلى وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلقان بحريص استقم فعل أمر مبني على سكون الله محل الله من الإحرام وفاعل ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت jumlooyinka oo munaadaa ka dambeeya dhammaantood waxaa la idhaha laa maxala lahu min alraab liannaha jumlat nidaa la yidhahda laa maxala lahu min alraab liannaha jumlat nidaa ayaa la yidhahda almafcuulu lahu hada maxalu halkan waxaan ka gelaynaa ism la yidhaha almafcuulu lahu magacyaal wuxuu leeyahay saddexa almafcuulu lahu waa la yidhaah almafcuulu min ajlihina waa la yidhaah almafcuulu ljlihina waa la yidhaha saddexdaba sharxay noogu taallaa insha allah ugu tegayna saddexdaas magacuu leeyahy almafcuulu lahu almafcuulu min jlihi almafcuulu lijlihi saddexdaas magacuu leeyahy qaala wuxuu yidhi ibn اlajrumi baabulmafcuuli min jlihi mafcuulu min ajlihiga baabkiisa haada maxalo wa huwa mafcuulu min jlihigu alsmu waa sm isimkaasoo almansuubu oo la nasbiyey waa isim mansuuba oo la nasbiyey alladii waa isim yudkaru la sheegaa bayaanan liajli bayaanin caddayn daraaddeed lisababi wuquuci lficli ficilka dhiciddiisa sababteeda la caddayna isimkan mafcuulu min ajlihiga noqonaa sababka loo sheegaa waxay tahay ficilka ka horeeyey sababtu u dhacay inuu cadeeyo ah, saasaa loo sheegaa mafcuulu min ajlihiga cilada loo sheegaa waxay tahay ficilkii ka horeeyey sababta uu u dhacay inuu cadeeyo oo dadka la fahamsiiyo saas isaga dhanba loo sheegaa wa huwa mafcuulu min ajlihigu alsmu waa ism isimkaasoo almansuubu la nasbiyey alladii isimkaasoo yudkaru la sheegayo bayaanan caddayn lisababi wuquuci ficli ficilka dhicidiisa sababkeeda la cadayna wadalika mihaalki naxwi qowlika waa hadalkaa tiraahoo kale qaama zaydunaa istaagay ijlaalan liajli ijlaalin weynayn daraaddeed u istaagay licamrin camar uu weynayna fiida hadeer qaama ficlu maadi mabniun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraabi zaydun faacilu qaama marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu jlaala mafcuul min jli mansuub wacalaamatu nabihi atatu aahiratu i aakiri ah, wacalaamatu nabihi fatxatu ظaahiraة fii aakhiri yaa nasbiyey oo caamil u ah. ah yaa nasbiyey oo caamil u ah ficilka ka horeeyaa nasbiyey ah, ficilka ka horeeya ayaa nasbiyey oo caamil u ah ficilka ka horeeyaa nasbiyey waxaa tiraa licamrin allaamu xarfu jarin camrin ism majruurun bilaami wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani biijlaal alwaawu faariqaة bayna camrin wa cumara fii xaalatay rafci wاljari ama fii xaalati naصbi fala ltibaasa baynahuma hadda meeshaan fiiri ijlaalan ijlaalan waa ism waana mansuub maxaa loo sheegay waxaa loo sheegay ficilka ka horeeya oo istaaga ah sababta uu u dhacay qaama zayduna istaagay sababku u istaagay maxay tahay ijlaalan weynayn licamrin u weynaynayo waa kaasaa marka ijlaalan maxaa loo sheegay istaaggaa ah sababta u dhacay ah, sababka keenay aa la rabaa in la caddeeyo wa qasadtuka miyahu adaan kuu soo qasday ibtiqaaa macruufika maxaad igu soo qasad waxaa la rabaa ficilkan qasadkaa sababta keenta in la caddeeyo ibtiqaaa macruufika wanaagaagaan rab inaan wax kaa helo ood wax isiido aan kuu soo aado ah. waqasadtu allahu xarfacadfin qasadtu ficlu wa faacilu walkaafu damiiru mutasilu mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbi mafcuulu bih ibtiqaaa mafcuul min ajli mansuuba bficli wacalaamatu naصbi farxatu daahiraة fi akhirih ibtiqaa'a mudaaf macruufi mudaaf ileyh majruur wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirih macruufi mudaaf wlkaafu damiiru mutaصilin mabniyu cala alfatxi fii maxali jari mudaaf ileyh hadda fiiri ibtiqaa wey waa ism waana mansuub sababta loo sheegana waxay tahay ficilka ka horeeyo qasadkaa ficilkaa sababta u dhacay waa kuu soo qasku yidhi marka waxaa la rabaa in la caddeeyo sababka qasadka ibtiqaa'a macruufika wey sabab wanaagaagan dalbaad maxamed muxyidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay almafcuulu min jlihi wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa hoo kale almafcuulu lijlihi waxaa kaloo la yidhaha wlmafcuulu lahu waa saddex magac wa huwa mafcuulu min jlihiga fi istilaaxi nuxaati naxwooleyda cibaaratun ka waramid weeye can alismi isim laga waramo isimkaasoo almansuubi la nasbiyey waa isim mansuuba ma ahan isim kale alladii isimkaasoo yudkaru la sheego bayaanan liajli bayaanin caddayn daraaddeed lisababi wuquuci lficli ficilka sababku u dhacay la caddayna wa qownunaa hadalkayaga aan nidhi alismu yashmalu wuxuu shamlinaa asariixa isim sariixa maxaa laydhaha waxaa la idhaha maa laa yaxtaaju ilaa tawiili waa waxaan tawiil u baahnayn maxaa la idhaha ism sariixa maa laa yaxtaaju ilaa tawiili kaasaa la idhaha ism sariixa marka kaas waa soo gela iyo walmuawala mid lagu awila bihi bisariix iyo midaan sariix ahayn laakiin sariix lagu awila maxaa la yidhaha almuawal bisariix waxaa la yidhaahdaa maa yaxtaaju fii jaclihi mafcuula lahu ilaa tawiili maxaa la yidhaahdaa muwl bsarix maa yaxtaaju fii jaclihi mafcuula lahu ilaa tawiilin tawiil ubaahan tawiil u baahan ya maala waxaa tii jituka waa ku imid an abtaqiya an abtaqiya waa anti ficilka mudaaricna su jirtay ficil mudaaric an abtaqiyadaasa inta la dhalaaliyo a waxaa laga soo saaraa mafcuul min ajlih anta iyo waxay gasooso msder lagama dhalaaliyo inta la dhalaaliyaa laga soo saara msder msderkaasa mafcuul min ajli noqona marka kaasaa la yidhahdaa maa yaxtaaju ilaa tawiil walaabudda waa laga maarmaan filismi isimka alladii isimka yaqacu dhacaa mafcuulan lahu xaala uu yahay min an yajtamica inay ku kulmaan fii dhexdiisa khamsata umuurin shan arrimood isimka mafcuulu min ajlihi noqonaa shan shardi waa in laga helo haddaan shan shardi laga helin mafcuul min ajli ma noqon karo isimka mafcuul min ajlihi noqona maxaa loo shardiyaa meeqa shan shardi shan walaabudda waa laga maarmaan filismi isimka alladii isimka yaqacu dhaca mafcuulan lahu xaala uu yahay min an yajtamica inay ku kulmaan fiihi dhexdiisa kamsatu umuurin alawalu kan ugu horeeya an yakuuna masdaran wa ilmi isim kale ma noqon karo isim faacil ma noqon karo isim jaamida ma noqon karoo kale oo nuuc kala inuu yahay masdera la raba masderna waa soo baran waani shardiga labaad an yakuuna waa inuu yahay qalbiyan masderkaasu ficilka qalbiga ka dhaca waa inuu yahay waxyaalaha qalbiga ka dhaca sida jacaylka sida nacaybka oo kale karaqbati warahbati sida tacdiimka weynaynta qofku qofka inuu qadariya halkay uga jirtaa qalbiga uga jirtaa marka lama ogolo afcaasha xibnaha ka dhaca inuu noqdo waxaa la rabaa inuu noqdo afcaasha qalbiga ka dhacda kaالraqbati wالrahbati wالtacظiimi wاlijlaali afcaasha qalbiga waa inuu noqdo taasaa la rabaa wa macnaa kownihi qalbiyana sagaa kuusii fasiray wa macnaa kownihi masderka ahaanshadiisoo qalbiyan uu noqdo allaa yakuuna waa inuusan noqon daalan mid calaa camalin camal camalkoo min acmaali jawaarixi xibnaha acmaashooda ka mid ah kalyadi gacantoo kale walisaani carabkaoo kale wadaalikaasu milu qiraatin waa akrin oo kale qiraaada halkaa wax laga akriya carabka qalbiga lagama akriya carabka wa darbin garaacid oo kale halkaa wax laga garaacaa gacanta ah, marka kuwaasoo kale ma noqon karaan hadda qiraaa waa masjad darbina waa masjad laakiin mafcuul min ajli ma noqon karaan maxaa yeelay kama dhacan qalbiga xibnahay ka dhacan qiraaaduna carabkay ka dhacdaa garaaciduna gacantay ka dhacdaa mafcuulu min ajlina shardi waxaa ah inuu qalbiga ka dhaco sida ragbatan jacayl kee wax laga jeclaada qalbiga rahbatan cabsi kee wax laga cabsadaa qalbiga ah, buqdan nacayb halkee wax laga nacaa qalbiga mafcuulu min ajli marka qalbiga ka dhacay ijlaalan weynayn halkee qofku qofka ka qadariyaa qalbiga ah, gacanta maaha meesha laga qadariya indhaha maaha lugaha maaha waa qalbiga marka mafcuulu min ajli shardi waalid shardiga saddexay an yakuna waa inuu noqdo cilatan cilo cilada limaa shay usugnaatay qabla hortiisa ku sugan ficilka ka horeeya cilada uu u dhacay waa inuu yii sababta uu u dhacay wey cilada iyo sababka waa isku mid halkaa marka cilada ficilka ka horeeya cilada keenta inuu dhaco arinta keenta isaga inuu yii arrintaasuba caddaynaaba waraabic shardigaa afreeya an yakuna waa inuu yahay mutaxidan masterkaas mid la midoobay maca caamili caamilkiisa la jirkiisa fi lwaqti caamilka ka horeeya iyo masilku isku waqti waa inay dhexeen wlkhaamis shardiga shaneeya an yataxida waa inuu la midoobo maca caamilihi caamilkiisa la jirkiisa fi lfaacili masderku waa camal fala faacilu qaataa sida ficil waxaa la rabaa masderka oo mafcuulu min ajlihi noqona iyo ficilka ka horeeya isku faacil inuu sameeyo isku waqtina la sameeyo waa in isku faacil sameeyey waana in isku wakti la sameeyey ficilka ka horeeya waana inay isku wakti yihiin waana inay isku faacil yihiin macnaha isku marna waa in la sameeyey isku qofna waa inuu sameeyey shan shardi wey marka wa mihaalu ismi isimkii mihaalkiisi isimkii almustajmici kulansaday lihaadihi shuruudi shuruudan ta'diiban wey ism shuruudii oo dhan kulansaday waa tadiiban min qowlika qowlkaada xaggiisa xaalay ka ahaaday darabtu waa garaacay ibnii wiilkaydii waa garaacay ta'diiban liajli ta'diibin edbin aan edbinayo inuu edab yeesho rabitaan aan rabo aan u garaacay u fiirso darabtu ficlu wa faacil wey ibnii waa mafculu bigii daraba mansuub calaamatu nasbi fatxatu muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakallimi manaca min duhuri ashtaqa maxal bixarakati munaasaba ibni mudaafo yaa lmutakalimi damiiru mutasil mabniin calaa sukuuni fii maxali jarin mudaafu ilayh darabtu waan garacay ibni xagga naga dhig taadiiban mafcuulu min ajli mansuubun bilficli darabadaa nasbinayda mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhiri taadiiban waxaa leedahay mafcuulu min ajli mansuubun bilficli wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhiri shantii shardi ka fiiri horta marka ugu horayda masder waaya adaba waa edbiyey yuadibu waa edbina tdiiban edbin waa mster o shardigii labaad qalbiyan wey caruurku inuu edab yeesho halkee laga jeclaaba qalbiga gacanta lagama jeclaabo marka waalidku caruurkiisa markuu garaaca ma nacaybu u garaaca maya qalbigu wuxuu ka raba caruurku inuu ufeecnaado waa jacayl wax u garaaca waalidku caruurtiisa wuxuu jecel yahay inuu caruurku toosto inuu feecnaado u toosuu raba waalidku cadaawo u garaaci haddii qof kale saas usaabto waa caroonay maaa qofkan kale nacayb uga diina isleey laakiin isaga tiisu waa raxmad wuxuu rabaa inuu dadka ka ficnaado carruurta kufilka ka ficnaado saasuu rabaa waalidku marka ta'diiban waa qalbi waa arrin qalbigaa wey haye shardigii saddexaad fiiri ta'diibka ficilka ka horeeya sababta iyo ciladu u dhacay waa ta'diib ganaaciddu maxay u dhacday edbin daraaddeed soo ma waa cilada keentayba ficilku inuu dhaco taas garaacidaba waxaa keenay qalbigu wuxuu ka jeclaad caruurka kuu fiicnaado soo ma jeed haye ficilka oo garaacidda iyo edbinta markuu jecel yahay waa isku mar nabarkaba wuxuu ugu dhufanaada edab ha yeesho marka isku waqti weeye markuu jecel yahay inuu edab yeesho iyo markuu garaaca faacilka fiiri waa isku mid darada waxa garaacidda sameeyey iyo waxa edbinta rabaa oo edabta jecel yaa waayo waa labada waa waarid waa isku faacil daganacidan asagaa sameeyey asagaana jecel caruurku inuu og yahay oo uu xedina marka hantii shardi baa laga helay fainahu tadiiban masderun masder weeye adaba waa edbiyey yuadibu waa edbinaa tadiiban edbin ad leeda waa masderkii adaba fainahu tadiiban masderun masder weeye wa huwa masderkaasuna qalbiyu waa qalbi لأnنhu تأdiibku laysa ka mid maaha min acmaal اjawaarx xibnaha waxyaalaha ka dhaca wa huwa تأdiibkuna cilatu waa cilada keentay lidarbi garaacidda wa huwa تأdiibku mutaxidu waa la midoobay maca darabtu darabtuda la jirkeeda fii zamaani xagga waktiga iyo wa fiاlfaacili faacilka waa isku mid faacilka wax garaacay iyo midka wxedbina waa isku mid waqtiga uu garaacay iyo waqtigu edminana waa isku mid ayda noqosho wa kullu ismin ism dhammaantiis isimkaasoo istawfaa oofsaday haadihi shuruuda shuruudan isim kastoo shantan shardi oofsaday yejuusu waxaa bannaan fiihi isimkaas amraani laba arin annasbu in la nasbiyo mafculu min ajlihi lagu nasbiyo iyo waljaru in lagu jaro bixarfin xarfi jar mafcuulu min ajlihiga in la nasbiyo marna waajib ma noqoto ee waa jaa-is waana la nasbi karaa waana la jeri karaa waana la jeri karaa laakiin marka la jeraa xaraf walba laguma jeri karo waxaa lagu jeri karaa xaraf tusaya tacliil isagaa hadda noo sheegaa fiiri wa kullu smin isim dhammaantiis isimkaasoo istawfaa oobsaday haadihi shuruuda shuruudan yajuusu waxaa ku bannaan fiihi isimkaas amraani laba arrin annasbu kordhig iyo wljaru hosli labadaasaa ku banaan mar kale jara maxaa lagu jaraa bixarfinaa lagu jaraa xarafkoo min xurufiljari ka mid a ah. xuruufta addaalati tusayda cala tacliili cilaynta xurufuljarka gabalaa tusa tacliil cilayn waa toddoba xaraf toddoba xaraf wey maxay yihiin toddobadii allaamu wa fii wa key wa xataa walkaafu xuruufuljarka gabola waxay faa'iideeyaan macno leedaha tacliil waa meeqa waa toddobo toddoba wey toddobadaas waxay yihiin allaamu laamtu soo mid ma ahayn tacliil macaanideeda tirada badanay tusto waxaa ka mid a ah tacliil macno badanay tustaa waa waxaa ka mida ah waa min min macaanideedu waa badanta macaanidaa jirta waaa kamida tacliil walbaa bada macaanideedu waa badanta macaanidaa jirta waxaa kamida ah ah tacliil wa fi fi macaanideedu waa badan tahay macaaniday tusta waxaa kamida tacliil wa kay kay tacliilayba tustaa waa macnaha ugu caansanba wa xataa xataa macaani badanay tustaay tacliila kamida walkaafu kaaftu macaani badanay tustaay waxaa kamida tacliil marka xuruufta xuruufuljarka oo tacliilka tusta kuwaasaa mafcuul min ajliga lagu jeri kara xaraf kale laguma jeri karo xaraf kale ma lagu jeri karo xaraf kale ma lagu jeri karo hadda can oo kale laguma jeri karo ala tacliil ma tusto tacliil ma tusto ma tusto a xuruufta tacliilka tustaa lagu jera oo waa imis xuruuf tacliilka tusta toddoba wey saaxib waaya yay baxsan hadda hadda haddaad haydo waayo waclam ogow allah ku ogeysiiye ana lilismi isimkii waxaa u sugnaaday alladii isimka yaqacu dhaca mafcuula mi mafcuulan liajlihi uu yahay alaaa xaalaatin saddex xaaluleey isimka mafcuulu min ajlihi noqon karaa saddex wey saddex nuuc wey isimka noqon kara mafcuulu min ajlihi saddex nuuc wey saddex nuuc mid kamid aha noqon kara alulaa xaalada koobaad an yakuuna waa inuu yahay muqtarinan mid la xiriira bical midda koobaad midaas waa inuu al la xiriiro yarxamuka allah soo ma jeedeen mid ka koobaad waa maxay oo mafcuulu min ajli noqon kara waa ism al ku jirto waa noqon kara mafcuulu min ajli ahaaniyatu xaalada labayda an yakuuna waa inuu yahay mudaafan ahaaliatu xaalada saddexayd an yakuna waa inuu yahay mujaradan mid laga dhartiro laga qaawiyey min al oo min alidaafati al iyo idaafa waa mid laga dhartiray alna kuma jirto idaafana kuma jirto waa noqon kara mafcuulu min ajli saddexdaasa mafcuulu min ajli noqon kara wa fii jamiici haadihi axwaali xaaladahaas dhammaantood marka al ku jirto marka la idaafeeyo markuu yahay mujarad min al wa min idaafa saddexdaba yjuusu fiihi waxaa ku banaan annasbu in la nasbiyo waljaru in lagu jaro bixarfi ljari xarafka labadu waa ku banaanyah mar kastaas labada xaalaba ku banaanta wa fii jamiici haadihi axwaali xaaladahaas dhammaantood oo saddexdaa yajuusu waxaa ku banaan fiihi mafcuulu min jlihiga annasbu in la nasbiyo oo lagu nasbiyo mafcuulu min ajlihinimo iyo waljaru in lagu jaro bixarfi ljari ilaa laakine annahu shaamiye qad yatarajaxu inuu raajax noqdaa la arkaa axadul wajhayni labada wej midkood laakiin waxaa jirta nasbaha iyo jarka in mid raajix noqdaa dhici karta in mid miisaan badnaado oo la yidhaahdo waxaa miisaan badan markan kan waa dhici karta laakiin mar walba labadu waa banaanya ilaa laakin annahu shaamiye qad yatarajaxu inuu miisaan badnaadaa la arkaa axadul wajayni labada wej midkood labada wej maxay yihiin annaصbu wاljar annaصbu wاljar waqad yastawiyaani inay sinaadaanna waa dhici karta filjawaasi banaanaashada ay ku sinaadaan waxaa kaloo dhici kara inay sisiban yihiin aysan kala miisaan badnayn ayadana waa dhici karta fain kaana hadduu yahay muqtarinan mid la xidhiidha bial al mid la xidhiidha hadduu yahay mafcuulu min ajlihiga fal akaru sida ku badan fiihi mafcuulu min ajlihiga an yujara waa in lagu jaro bixarfi jarin xarfu jar xarfu jarkaasoo daalin tusaa cala tacliili cilay al markay ku jirto labada waa ku bannaan yihin laakiin yaa ku badan xarfu jar in lagu jaro naxwo darabtu waa garaacay ibni wiilkaygii lita'diibi edlin daraaddeedan u garaacay atadiiba ayuu ahaa atadiiba ayuu ahaa darabtu ibni waa garaacay atadiiba edbin daraaddeed alaa ku jirta waana la nasbi karaa laakiin maxaa ka badan laam in la gersho lagu jaro litadiib in la yidhahdo laam kale maan xarfu jar oo tacliil tusa maxaa ihahdaa marka darabtu ficlu wa faacilu ibni mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى maa qabla yaa mutakalim manaca nidura ishtaal maxali bixarakati munaasaba ibni mudaaf wa yaa mutakalimi damiiru mutaصil mabniin calى sukuni fi maxali jari mudaaf ilayka litadiibi allaam xarfu jari atadiibi ism majruur bilaam wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaar walmajruur mutacaliqaani bidaraba wayaqilu waa yaryahay nasbu in la nasbiyaa waa yari wayaqilu waxaa yar nasbu in la nasbiyo oo la yidhaahdo darabtu ibni waa garaacay atadiiba edin daraaddeed waa yarta waa si banaanta wain kaana hadduu yahay mafcuulu min ajlihiga mudaafan ku la idaafeeyey jaasa waxaa bannaan jawaazan bannaanaasho bannaanaashahaasoo mutasaawiyan isla eg an yujara in lagu jaro bilxarfi wa an yunsaba in la nasbiyo waa isla egi labadu waa bannaan yihin mana kala badma marka uu mudaaf yahay mafcuul min ajlihiga waana la nasbi kara waana la jeri kara waana sinsiman ma kala badma daa waa nasbine daa waa jeri labada waa isku mid naxw zurtuka waa ku soo siyaartay waa ku soo booqday maxabata adabika edabtaada jacayl aan jecla hadda waa la nasbiyey maxabata adabika edabtaada jacayl aan jecla waana jari kartaa maxaa dhigi kartaa o zurtu waa ku soo siyaartay limaxabati adabika edabtaada jacayl aan jecla labada waa ku wlkaafu damiiru mutaصil mabniy calى fathi fi maal naصb mafcuul bi maxabata mafcuul min ajlihi mansuub biاlficl wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih maxabata mudaaf adabi mudaaf ilay majhuul wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi akhirih adabi mudaaf wlkaafu mabniy calى fathi wlkaafu damiiru mutaصil mabniy calى fathi fi maxali jarin mudaaf ilayh marka tan kalena waad craabi kartaa o zurtuka zurtu ficl wa faacil wlkaafu waa mafcuul bi لمحبة الله حرف جر محبة اسم مجرور جر مجرور كالكال لو تعالجين زار محبة مضاف أداب مضاف إليه أداب مضاف كافتا مضاف إليه وإن كان هدوية المفعول من أجله مجردا مثل قدرتر من ال إيا ومن الإضافة لبضبا هدي لغا قاوية فالأكثر صدا كبضا فيه مفعول من أجله أن يصبوا إلى الرسول marka al iyo idaafo ka dhar beela maxaa ku badan in la nasbiyo naxw zurtuka waa ku soo siyaartay maxabata halkaan la aado naxw qumtu waan istaagay ijlaalan weynayn lilistaagi shiik aan weynayna ma nagu soo celsho soo nag meel soo saarno shiik in loo istaago ma banaan waktigeediiaan ka soo hadalno waa haddana nagu soo celshay misaalkii maalin dhamaan juudu ku bixin marka axaadiistii in la xasuusto weeye ma banaana saxaabada anas ibn maalik wuxuu leeyahay nabiga way jeclaayeen haddana uma istaagi jirin markuu yimaado sababtu waa maxay waxay ogaayeen inuu necab yahay maxaan kaloo soo ogaana xadiiska nabiga hoosu ka baraarujina miya nabad wey haye meeshaas ka akrista meeshaas ka akrista in la baraarujiyo wey xadiiskana waa nabi soo qaadanay man axaba an yatamaala lahu rijaalu qiyaama falyatabawa maqcadahu min anacf mayni dhiga xadiidkana nabad we khalaas qofka jeclaada in loo istaagaa naarta boosuu ka diyaarsan dhudadkii ku qasbaayana waa nagii ka soo haday wala adigu istaagi wede markuu soo galo fasalka qumtu waan istaagay ijlaalan weynayn daraaddeeda lilustaadi shiiqa aan weynaynaa wayaqilu waxaa yarjaruhu mujaradka in la jara waa yarta bilxarfi lagu jaro waa yarta waa dhihi kartaa qumtu waan istaagay lil waxaa tidhahda qumtu waan istaagay liijlaalin weynayn daraaddeed lil istaagi shiikaan weynayna waa dhihi kartaa liijlaalin waa dhihi kartaa laakiin waa yarta wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu waslama baaraka calaa nabiyina mxamed